بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد أغصام الفعل وعلاماته فعلك قيبها وأقيب سميه إيا علامتها أوليه وأما الفعل فعلكي فثلاثة أقسام صدح قيبود وي فعلكي صدح بو قيب سميا ماض ماضي وي ككوباد أو ماضي بو نقن ويعرف وحا لغو قرنيا بتاء تأنيث الساكنة تاذا تاء تأنيث كأر ريبان با لغو قرنيا وبناؤه بنينتيس على الفتح فتح يكسقناتي ka darabo oo kaleba weeye ilaa maca waawi ljamaaca waawul jamaacada maceega marka uu yahay mooyaane oo fa yudamu markaa waa la damini ka darabuu oo kaleba weeyaane awi damiiri ama damiirka maciise markuu yahay mooyaane damiirka almarfuuci marfuuca ah ee la rafcinayo damiirka almutaxariki mutaxariga ah ee xarakaysan oo fa yusakanu markaana waa la sukuunini ka darabtu oo kaleba weeyi wa minhu waxaa ka mid a ficilka maadi nicmo ayaa ka mid a wa bi'se ayaa ka mid a wa casaa ayaa ka mid a wa layse ayaa ka mid a fil asaxi qowlka sixada badan sheekhu halkan wuxuu kaga hadlayaa ficilada qaybahooga iyo xukunka ficiladu ay leeyihiin iyo calaamadaha ficilku uu leeyahay iyo wixii la laysku haysto ficilada imise qodob baynu tilmaanay kow waa ficiladu intay u qaybsamayaan laba waa ficilada calaamadahooga saddex waa ficilada axkaamtooda afar waa ficilka waxa la laysku haysto ee khilaafiga ah afartaa qodob ayuu sheekhu doonayaa halkan inuu kaga hadlo qaybaha ayaa u horeeye wuxuu yidhi wa ama alficlu ficilkii aynu soo marnay waa ficil aynu soo marnay waa ficilkii xagga hore aan ku soo marnay fa halaathatu aqsaamin saddex qaybood ayuu noqonayaa ficilkii aan soo marnay saddex qaybood weeye buy saddexdaa qaybood waa maadi sida jelasa iyo mudaaric sida yejlisu iyo amar sida ijlis saddexdaasoo ficilkii noqday haddaba waxaynu isweydiinaynaa talow ficilku inuu saddex u qaybsamayaa ma mas'alo mutafaqa oo culimmadii ay isku waafaqeen mise waa mas'alo mukhtalaf ah oo laysku haysto ficilku inuu saddex u qaybsamayo basriyiinta qabta basriyiintu waxay yidhaahdeen waa saddex qaybood ficilku halka kuufiyiintu ay ka leeyihiin waa laba qaybood qayboodun ficilku maadi iyo mudaaric bay ka dhigeen kuufiyiintu haddaad tidhaahdo waxa soo hadhay amarna waxay leeyihiin amarku waa qayb mudaarica ka tirsanoo ma madax bannaana waa qayb mudaarica ka mid a ah. kolka mudaaricii unbaa wax laga jarjaray maadi iyo mudaaric nooga dhiga bay yidhahdeen labadaa madhab waa madhabulkuufi iyo madhab madhabulbasri sheekeennu cidduu raacay way kuu muuqataa makuufi buu raacay mise basri buu raacay basri buu raacay oo ficilku waa saddex buu ina yidhi halka kuufigu waa laba uu ka leeyahay talow maxay deliishadeen basriyiintu ficilku inuu saddex qaybood yahay waxay u deliishadeen ficilka qaybsankiisu wuxuu ku xidhan yahay zabankiisu qaybta uu yeesho zabanka zabanka ayaa muhiima kolba qaybaha zabanku yeesho unbay ficilka qaybihiisu ku xidhnaanayaan haddaba ficilka zabankiisu imisu u qaybsamaa culimmadu waxay eegeen zabanka markay ka hadlayeen inuu zabanku saddex yahay bay ogaadeen zaban tegey iyo zaban soo socda iyo zaban jooga hadduu tegey waa maadi hadduu hadduu joogana waa xaal hadduu soo socdana waa mustaqbal iyo istiqbaal ficilkii saddexdaa ayuu u qaybsamay waana bictibaari zamanihi in badan bay aayaadka qur'aanka ah iyo gabayaaga suugaanta carbeedba laga helayaa ilaahay aayad qur'aana wuxuu ku yidhi lahu maa bayna aydiina wamaa khalfanaa wamaa bayna daalika lahu maa bayna aydiina ilaahay waxa uu ahaaday waxaa hortayada yaalla bayna aydiina wamaa khalfanaa iyo waxa gadaasha naga xiga iyo wamaa bayna daalika labadaa wax waxa udhaxeeya saddex inuu zamanku yahay toos bay aayaddaasi u caddaysay nin gabayaa-a ah isna gabay ku caddeeyo oo wuxuu yidhi wa aclamu cilma alyawmi waalamsi qablahu wa aclamu waxaan ogahay cilma alyawmi maanta cilmigeega waan ogahay maanta waalamsi qablahu shalaydii ka horraysay waan garanayaa wixii dhacay walaakinanii can cilmi maa fii kadin cami berri waxaa dhici doono waan ka indhalo ahay buu yidhi waxaad og tahay wuxuu ninkaasi leeyahay maanta waan garanayaa wixii dhacay shalayna waan ogahay wixii dhacay laakiin berri waxaa dhici doona waan ka indhala ahay saddex miyuuna u qaybin waa maanta iyo berri iyo shalay saddexdaasuu u qaybiyey wuxuu yidhi sheekheennu wa ama alficlu ficilkii aynu soo marnay asha cahdiyaan ka dhigaynaaye fahalaathatu aqsaamin saddex qaybood ayuu ficilkii noqday waa qowlka muctamadka aynu saddexdaasi yahay maadin waa maadi waa maadi oo ficil tegey weeyi waa wax tegey mararka qaar buu mustaqbal noqdaa wax soo socda waa markay idaa la xidhiidhsato oo kale jelasa waa maxay macnihiisu jelasa jelasa wuu fadhiistay sawmaa wax tegey ma aha haddaan idaa ka horraysiiyo wax soo socduu noqonaya maxaan odhanayaa idaa jelasa maxaan ku macnayn idaa jalasa markuu fadhiisto ayaan odhan markuu fadhiisto idaa jaaa nasrullah aayadda qur'aanka ah maxaynu ku macnaynaa idaa jaaa markuu yimaado nasrullaahi ilaahay nasrigiisa iyo guushiisu waa ficil maadi haddaba calaamadda ficilka maadi uu leeyahay ayaan doonaynaa inaan ogaano wa yucrafu waxaa lagu garan ficilka maadi bitaa'i ta'niifi ta'da dhadigga ku tusta asaakinati ee reeban calaamada ficilka maadi taa u taaniis baa xagga dambe ka raacda jelasa ta reeban baa xagga dambe ka raaci maxaan odhanayaa jelasa haddaba jelasa maxaan xagga dambe kaga daraa ta reeban maxaan idhaahdaa jelasat baan odhanayaa jelasat waa ta reeban hadduu ficilkani alif ku dhammaado oo alif uu ku dhammaado alifka waa la jarayaa xilliga ta'da reebani ay socoto lagu darayo dacaa maxaan odhanayaa markaan ta ku darayo waa inaan alifkii jaraa maxaan odhanayaa dacat baan odhanayaa bana maxaan odhanayaa banat baan odhanayaa banat alifkii waa la jarayaa waa taa u taaniis wayna reeban tahay sida qaalibka ah laakiin ta'daasoo la kasriyey waa la arkay iyadii oo la damiyeyna waa la arkay waa taa u taaniiska waxaa laga yaabaa inay kasro qaadato waxaa kaloo laga yaabaa inay damo qaadato laakiin sida qaalibka ah waa sukuuntadaasi waxay sidataa dhadignimada ay sheegaysaana waa marfuuca ficilka ayaa dhadigabay ka dhigan tahay marfuuca ficilka wa yucrafu waxaa lagu garanayaa ficilka maadi bidukhuuli taai taaniifi taau u gelidiisa ayaa lagu garan taau u taaniiskii asaakinati reebnayd asaalatan asal ahaan ruuxul icraabka imisaynu ku soo dhigannay calaamadoodoo ficilka maadi lagu yaqaanay yaa garanaya calaamadaha ficilka maadi ee ku soo dhiganay calaamadaha ficilka maadi taahu taaniis waynu kusoo dhiganay taa facaltana waynu kusoo dhiganay maxaa timi taa facalta qad oo mudaarica ay la wadaagaysayna waynu kusoo dhiganay soo caynkaa ma ahayn haddaba sheekheenu halkan wuxuu ku gaabsaday taahu taaniis taa facaltadii wuu ka aamusay wuxuu taa facalta uga aamusay wuxuu leeyahay taa facaltadu ficiladoo dhan ma gasho oo nicmo iyo bi'isa taa facalta laguma daradee nicmo miyaad aragtay kii oo laleeyahay nicmatu waa nimcaystay ma jiro bi'se maad aragtay kii oo laleeyahay bi'satu oo ta'daa lagu darayo ma jirto kolkaa maadaamoo taa facalta nicmo iyo bi'se ayna geli karaynin iga daabuu leeyahay iyada taa'utaaniidkanan qaadanayaayo meel kasta ii gelaysaa saasuu taa'utaaniidka ku qaatay sheekha laftiisa waa lagu qabsadoo waxaa la yidhi ficilka tabaaraka ah taaw taaniidku mayadaa gasha tabaarakat lama isticmaalo hal ninbaa culimada luqadda yidhi waxaa la arkay tabaarakat asmaa'uhu markaasaa la yidhi haddaad carab ka maqashayna waanu aqbali haddaadan carab ka maqlinna luqaddani qiyaas maaha waa waxaa la doonayaa wixii manquul ah in la qaataa la rabaa kolkaa tabaaraka taaw ma gasho tabaarakat lama yidhaah tabaaraka waa tabaaraka uun meelaha ayna gelin waxaa ka ficilka ficlu tacajubka la yidhaah isna taa-u taaniisku waa ka mamnuuc akram maa akrama iyo maa ajmalo iyo taa-u taaniisku ma gasho wa yucrafu waxaa lagu garanayaa ficilka maadi bitaa-i taaniisi taa-u taaniis baa lagu garan taa-u taaniiskii asaakinati reebnayd waa ficilkii maadi iyo calaamadiisii xukunkiisa ka warrama ficilka maadi maxaa lagu xukunkiisu waa maxay ma mabniyun cala dami ba ma mabniyun cala alfatxi ba ma mabniyun cala sukuun ba ficilka maadi maxaa lagu bineeyaa su-aasha aynu u baahannahay waa taa wa binaa'uhu binayntiisu cala alfatxi fatxo ayay ku sugnaatay ficilka maadi waxaa lagu bineeyaa fatxo waa la fatxinayaa jalasa waa fatxo fatxadu daahiro waxay noqotaa baan ku soo dhiganay ruuxulicraabka shan iyo labaatan jeer shan iyo labaatan jeer bay fadxadu daahiro tahay welibana waxaa lagu darayaa toddobiyo labaatan bay noqonaysaa toddobiyo labaatan jeer ayay fadxadu daahiro tahay hal jeerna fadxadu waa muqadara waa ficilka maadi fadxadiisa wa binaa'uhu ficilka maadi binayntiisu cala alfatxi fatxo ayuu ku sugnaaday ficilkii maadi ha la fadxiyo buu sheikhu ina yidhi maxaa la odhanayaa alifbadu imisay ahayd sideed iyo labaatan ama sagaal iyo labaatan sow ma aha siddeed iyo labaatanka alif alifba'da alifka inaga saar maxaa soo hadhay alifka marka laga saaro toddobiyo labaatanka alifba'da mid ka mida ficilku hadduu ku dhammaado fadxihiisu waa daahiro toddobiyo labaatanka alifba'da mid ka mida hadduu ficilku ku dhammaado fadxihiisu waa daahiro waxa suurtagala inuu ba ku dhamaado sida dalaba waa fadxa daahira waxa suurtagala inuu siin ku dhamaado sida jelasa waa fadxa daahira waxa suurtagala inuu laam ku dhamaado sida akala waa fadxa daahira waxa suurtagala inuu nuun ku dhamaado sida amina waa fadxa daahira waxa suurtagala inuu ya ku dhamaado sida radiya waa fadxa daahira waxa suurtagala inuu waw ku dhamaado sida sarwa waa fadxa daahira alifka oo qura markuu ku dhamaado bay fadxa muqaddara tahay maxaan oranayaa alifka hadaba da'aban oranayaa ama ataaban oranayaa ficilka maadi maxaa loo bineeyey lagu odhan maayo maxaa loo bineeyey waayo sababta aan lagu odhanaynin maxaa loo bineeyey waa maxay waxaan lagu odhanayn ficilka maxaa asal u ahaa binahaa asal u ahaa wamaa jaaa cala alasli laa yus'alu can sababihi shaygu hadduu asalkiisa ku yimaado laysma weydiiyo waxa sababta u ah kolkaa asalkiibuu ku yimid laysma weydiinayo laakiin maxaa loo xarakeeyey way dhici kartaa in lagu yidhaah maxaa loo xarakeeyey culimmada qaarkood waxay yidhahdeen jumhuurtu waxay yidhaahdeen waxa loo xarakeeyey si layskaga ilaa likaraahati tawaali arbaci maxay odhan jireen waa xilliga reebniinka ayay yidhahdeen waxaa loo reebay bay yidhahdeen waa reebniinka kaasi maxaa loo xarakeeyey bay yidhaahdeen waxaa loo xarakeeyey waxaa laystusinayaa inuu mushaabih yahay mid shabahay qaybta mucrabka mushaabihun lilmucrab oo talow yuu shabahay ficilkan maadi wuxuu dhacaa meel kaste oo khabar ah ama meel kaste oo ficil mudaaric uu dhaco shabihidaa haddaba uu shabahay mucrabka ayaa la yidhi halayska xarakeeyo oo awood ha yeesho xarakadani awood ha u noqoto baa la yidhi wa binaa'uhu binayntiisu cala alfatxi fatxay ku sugnaatay ka daraba wuu safray oo kaleba weeye ama daraba garaacay ilaa maca waawiljamaaca waawuljamaacada miceega markuu yahay mooyaane hadduu ficilka maadi waawuljamaaco qaato xilligaa waawuljamaacada uu wato suurtagal ma aha in la yidhaaha la fadxiyo xilliga waawuljamaacada waxaa la samaynayaa waa la godayaa oo godaal baa lagu binayni hala damiyo weeyi fa yudammu ilaa maca waawiljamaaca waawuljamaacada maceega marka uu yahay mooyaane oo fa yudamu waa la damini ka darabu oo kaleba way darabu way garaaceen ama way safreen haddaba daraba ba'daa la raadinayay markaan darabuu idhaahdo ba'dii maxay sidataa darabu markaan idhaahdo darabuu ba'dii maxay sidataa damay sidataa damihiina waa daahiro imise jeer buu damuhu daahir noqdaa shan iyo labaatan jeer buu damuhu daahir noqdaa imise jeer buu damuhu muqadar noqdaa saddex jeer buu damuhu muqadar noqdaa saddexda xarfu cille hadduu ficilku ku dhammaado waa alif sida dacaa ama ya sida radiya ama wow sida saruwa saddexdaa hadduu ku dhammaado oo waawuljamaaco lagu soo daro damuhu daahiro noqon maaye damuhu muqadaru noqon saddexdaa waxa aan ahayn oo shan iyo labaatanka kale ah markuu shan iyo labaatanka kale ku dhammaado damuhu daahiru noqonaya shan iyo labaatan jeer ayuu damuhu daahiran yahay saddex jeer ayuu damuhu muqadar yahay haddaba ficilka maadi ee waawuljamaacada sita in la daminayaa ma mas'ale mutafaq maha oo damo lagu binaynaya may e mutafaq ma aha culimo badani waxay yidhaahdeen sukuunkui baa muqadar ah damadan uu sitaana waa damatulmunaasaba bay yidhahdeen damatulmunaasaba sheekheennan hadda aynu hayno ayaa laftiisu kitaabka tawdiixa ah sidaa rajaxay oo wuxuu leeyahay fatxa muqadarun baa lagu binaynaya damadanina waa damatu limunaasabati waaw baa loo keenay kitaabkeennanna sidee buu yidhi wuxuu kitaabkeennan caddeeyey ilaa maca waawi ljamaaca fayusak fayudamu buu yidhi wuxuu caddeeyey waawuljamaaca markay meesha taalla in dama lagu binaynayo culimmada qaarkood baa yidhi sida sharaxeennan oo kale war sheekhu wuxuu yidhi xaggii fatxaha binaha wuu caddeeyey oo wuxuu yidhi wa binaauhu cala alfatxi binihii wuu caddeeyey fatxa in lagu binaynayo laakiin waawiljamaacada wuxuu yidhi uun ilaa maca waawiljamaacati fa yudamu oo bine ma sheegin kolka miyaan la odhanaynin fatxihii unbaa qadaran oo fatxii unbaa lagu binaynaya ragga qaar baa yidhi waa ixtimaal wejkaasi laakiin ixtimaalkaasi waa daciif ya akhi istinaa meesha yaalla istinahan idil baa laaqi noqonaya markuu ina yidhi wa binaauhu cala maxaa ku xiga wabinaahu cala alfathi ilaa dee ilaa maca waaw ljamaca waa ciyaarba haddii istinaani fadxihii aan wax laga soo reebayn ciyaar buu noqonayaa waa khalad khalad buu noqonayaayo waa in fadxihii laga soo reebayo laleeyahy waa la daminaya kolka waxaad odhanaysaa sheekhu kitaabkeenan wuxuu tilmaamay in damo lagu binaynayo shuduurka ayuu isna sidaasoo kale sheegay shuduurka laftiisa markuu marayey ficilka maadi hadduu waaw ljamaaca qaato damaa lagu binaynayaa buu yidhi shuduurka iyo qadriguba waa isku mid tawdiixana wuu khilaafay la soco wa binaa'uhu binayntiisu cala alfatxi fatxo ayay ku sugnaatay ka daraba wuu garaacay oo kaleba weeyi ilaa maca waawiljamaaca waawuljamaacada maceega mooyaane oo fa yudamu waa la damini ka darabuu oo kaleba weeyi awi damiiri damiirka maciisa markuu yahay mooyaane damiirka almarfuuci la rafciye ama fii maxali rafcin ah waa mas'ala khilaafiya mar ereyga marfuucihi fii maxali rafcin bay qolana qaataan qolana marfuuc awi damiiri damiirka miciisa mooyaane damiirka almarfuuci marfuuca ah ee la rafciyey almutaxariki ee mutaxariga ah ee xarakaysan oo fa yusakanu kaana waa la sukuunin sukuun ha lagu bineeyo ayaa la odhan ka darabtu waan garaacay oo kaleba nicmo iyo wabi'sa ayaa ka tirsan ficilkii maadiyaa ka tirsan buu ina yidhi nicmo iyo bi'sa ayaa ficilka maadi ka mida oo talow nicmo iyo bi'sa sheekhu muxuu xagga dambe u keenay wa minhu buu isticmaalay welibana wa casaa wa laysa iyo casaa iyo layse ayaa ka mida fil asaxi qowlka sixada badan qowlka asaxa ah ficil maadi weeyaan afartaa ficil haddaba afartan waa laysku haystaa ficilnimadooda nicmo iyo bi'sa ma ficil baa mise waa ismi waa la isku haystaa casaa iyo laysa ma xaraf baa mise waa ficil maadi waa la isku haystaa qowlka asixi afartaba waxa weeyaan inay ficil maadi yihiin talow nicme iyo biisa yaa yidhi waa ismi nimankii kuufiyiinta la odhan jiray ayaa yidhi nicme iyo biisi waa ismi culimmadii basriyiintuna waxay yidhaahdeen ismi maahe waa ficil maadi war talow yaa lagu kala baxaa see loo kala baxaa kuufiyiintii daliil bay keeneen basriyiintiina daliil bay keeneen qolo kastiba daliil bay keentay kuufiyiintii waxay yidhaahdeen war xarafka jaar wuxuu galaa muxuu noqon jiray xaraf jaar shayga uu galaa horta muxuu noqon jiray ismi buu noqon jiray sow kelmaddaasi musallam ma aha xaraf jaar wuxuu galaa inuu ismi yahay waxaanu maqallay bay yidhahdeen inu carab ka maqallay nicma sayru calaa bi'sa alcayr nin baa u kacay inanu jeclaa buu is yidhi u tag inantii uu jeclaa wuxuu usii fuulay gaadiidkii markaa jiray oo faras dameer ah dameer buu sii fuulay dameerkii wuu dheerayn waayey ninkii wuxuu doonaya inuu degdego dameerku la socdaana uu gaabiyey markaasuu isla hadlayo wuxuu yidhi nicma sayr buu yidhi alla socodku wanaagsanah alla socodku wanaagsanah calaa bi'sa alcayr laakiin dameer xun baan saaranahay buu yidhi calaa bi'sa alcayr dameer xun oo gaabinaya oo xaraana baan saaranahay buu yidhi haddaba bi'sadii sawka calaa laga horraysiiyey calaa waa xaraf jaar biise ayay toos u gashay xarafka jaar wuxuu galaana ismi inuu ahaan jiray baynu ogeyn nin kale ayaa safar u baxay kioo islaantiisii ay fool tahay islaantiisii baa foolanaysa isna safar ayuu aaday isagoo maqan ayay islaantii inan dhashay nin baa is yidhi u bishaaree oo waxaad tidhaahdaa xaaskaagii inan bay dhashay markaasaa lagu yidhi xaaskii inan bay kuu dhashay ma la socotaa markaasuu yidhi wallaahi maa hiya binicma alwalad nasruhaa bukaa wa biruhaa sariqa wuxuu idhi ilaahay baan ku dhaartaye inantu ma aha ilmo wanaagsan wallaah maa hiya binicma alwalad buu yidhi ilaahay baan ku dhaartaye inani ma aha ilmo wanaagsan binicma bal u fiirso binicma alwalad binicma waa ba'dii xarafka jaar ahayd oo nicmadii lagu daray war miyayna ismi ahayn bay kuufiyiintu leeyihiin wallaahi maa hiya binicma alwalad wuu cileeyo markay doonayso inay aabbaheed ama walaalkeed u hiiliso way ka aqhaylidaa buu yidhi laakiin ma difaacdo oo dee muruq ma isticmaasho nasruhaa bukaa wa biruhaa sariqa buu yidhi waxaan inanta ku nacayaa hadday xaafadooda wax u qaba istidhaahdana in yaray odayga ka soo jeebsiibtay bay u keenaysaa buu yidhi kol hadday labadaa tilmaamoodba inani leedahay igadaa buu yidhi inanta anuu ma jecliye jaahiligu saasay ku qiimayn jireen waa qiimayntii jaahiliga ayuu ninkaasi ku socdaa innaga maxalu shaahidkeennu waa maxay markaa maxalu shaahidkeennu waxa weeye maa hiya binicma alwalad waa ficilka nicmoa ah oo ba lagu daray weeyaan nicma oo ba lagu daray baynu halkaa ku haynaa inay ismi tahay bay kuufiyiintu daliishadeen basriyiintuna waxay yidhaahdeen or annaguna inay ficil maadi tahay baanu ognahay waayo xadiidkii nebiga waxa ku qornaa man eh, tawada'a muxuu ahaa eh, fabihaa wa nicmat baan doonayaa fabihaa wa nicmat fa bisunati akhada ama fa biruksati akhada wa nicmat ruksa ninku qofku jumcaha hadduu weysaysto fa bihaa wa nicmat wa nicmat baan doonayna nicmat haddaba maxay sidataa markaa taabay sidataa taa u taaniia taa u taaniikuna yay geli jirtay maadi uunbay geli jirtay bi'sana waxaynu ognahay ducadii nebiga inay kamid mid ahayd ilaah waxaan kaa magan galay markuu ilaahay nebi magan gelayay bi'sat ilbiaana bi'sat albiطaana haddaba bisad oo ta lagu daray taawtaaniisa ayaynu haynaa culima labadii qoloba qolo kasdiba daliil bay keentay garta ayaa qaadaya haddaba haddii labada daliil miduunan iskaga dul dhacno tarjiixun bilaa murajix baa la yidhaha waa baail tarjiixun bilaa murajix laba qof oo kuu siman midkoo dooro waa arrin caqliga ka fog weeyaan laba qof oo kuu siman midkoo dooro sabab la-aantii waa arrin caqliga aad uga fog wey caqliga caadigii noocuu u shaqaynayo kolka waxaa jira haddaba labadii qoloba daliil bay keeneen haddaan daliil gaara uun ku dhegno dee waa caqli xuma haddaba daliil dhexaa la raadiyey waxaa la yidhi aryaadeen bal culimoy ha la raadiyo xarafka jaar oo waxaan ismi ahayn gelaya xarafka jaar oo ficil gelaya mararka qaar ha la raadiyo oo la leeyahay xarafkii jaariyo ficilkii waxa u dhaxeeya ismi oo xarafkani xaq u lahaa inuu galo waa la helay waxaa la arkay nin gabayaa'a ah, oo odhanaya wallaahi maa laylii binaama saaxibuhu binaama saaxibuhu naamo oo laysku waafaqsanya inay ficil maadi tahay ayaa bacdii lagu arkay binaama saaxibuhu waxaa la ogaaday ba'dan iyo naamada dhexdooda inuu ismi ka maqan yahay waxay idhaahdeen horta halkaa waxaa jabay markiiba daliilkii kuufiyiinta kuufiyiinta daliilkoodii ma arkaysaa dee nicmo iyo biise markuu xarafka jaar galay kaa naamo galay oo kalunaynu ka dhigna baa la kaa naamo galay oo kaluun aynu ka dhigno basriyiintiina waxaa la yidhi waar bal culimoy taa u taaniifka aynu soo helno oo iyaduna gelays maxaanku waxaan ficil ahayn waa la waayey daliilkoogii qawi buu noqday basriyiinta kuufiyiintana daliilkoogii waxaa daciifiyey binaama saaxibuhu baa daciifiyey bes yaa la qaatay markaa ah. daliilku waayo waa basriyiinta ficil maadi inay yihiin baa la ogaaday wa casaawa laysa casaa iyo laysa ayaa iyaguna halkan inoo taagan casaa iyo laysa ereyga casaaa ah iyo ereyga laysihii waa ficil maadi halkay qolooyinka qaarkood ay ka leeyihiin ficil maadi maahee xaraf baaban ka aaminsannahay wa ama alficlu ficilkii fa halaathatu aqsaamin saddex qaybood weeyi maadin maadi weeyaan wa yucrafu waxaa lagu garanay maadiga bitaa'i ta'niisi ta'da ta'niiska ku tusta asaakinati ee reeban wa binaa'uhu binayntiisuna cala alfatxi fatxo ayay ku sugan tahay ka darabo oo kale weeyi ilaa maca waawi ljamaaca waawuljamaacada maceega markuu yahay mooyaane oo fa yudamu waa la damini ka darabuu oo kaleba weeyi awi damiiri ama damiirka maciisa markuu yahay mooyaane damiirka almarfuuci la rafcinayo almutaxariki ee xarakaysan oo fa yusakanu markaana waa la sukoonin ka darabtu waan garaacay oo kaleba weeyi wa minhu ficilka maadi waxa ka mida nicmo ficilka nicmo abaa ka mida wanaagsanaa weeyi wa biise ficilka biise ayaa ka mida xumaa weeyi wa casaa ficilka casaaa ayaa ka mida casaadu haddii ay ishtada macnaheegu noqdo ficil maadi ayuu noqonayaa waa la hubaaba wa casaa layse ayaa ka mida fil asaxi qowlka sixada badan halkaa waxaynu kaga baxnay maadigii horta intaynu halka inta qodob ee ku qoran ma haysaa afar qodob hadda halkaa kugu qoran qaybaha ficilka inay saddex yihiin baynu sheegnay waa kow maadiga calaamadiisa taa-u taaniis baynu ka dhignay waa laba calaamatulbinaha maadiga saddex baa lagu binaynayaa baynu nidhi waa fatxa iyo dama iyo sukuun waynu kala qaadqaadnay saddexdaba afar masaa'ilka mukhtalafka ah ee inay ficil maadi yihiin iyo inayna ahayn laysku hayo afartaas eh, masaa'ilka mukhtalafka oo nicmo iyo biisiya casa iyo laysa afartaa qodob ayaan ardayga halkaa kaga soo baxnay wa amrun ka labaad waa amarkii wa amrun waa amarkii ficilka labaadna hadaba amarku waa ficil waa ficil amar ficil amar baa hadda loo jeedaa intaanan amarkaa gelin kitaabkaygan haddaad haysatiin xagga hoose saddex bayd buu ku qorayaa saddexdaa bayd ma idiin qorayaa miyaa yara ma eegnaa saddexdaa bayd saddex bayd buu hoosta hoose ku qorayaa wuxuu leeyahay waw damiiriin bificlin tattasil muctali laamin fiihi tafsiilun qubil fain yakun ma qablaha qad futixa aw duma fabqihi kama qad wadixa wadmumhu xatman in yakun daa kaasiriin ka qowlina raduu bikulli yuusiriin wuxuu ka hadlayaa ficilka maadi marka waawil jamaacada lagu daro imise jeer bay ayuu damuhu muqadar ahaan jiray imisa jeer buu damuhu muqadar ahaa saddex imisa jeer buu damuhu daahiro ahaa shan iyo labaatan saw intaa ma ahayn wuxuu inoo sheegayaa ficilkan muctalka ah ee waawuljamaacaha lagu darayo wuxuu ku leeyahay talow xarafka wowga ka horeeya maxaa la xarakayn markiisa hore hadduu caynkiisaasi fadxa sitay ama caynkiisu uu damo sitay fadxo iyo damo hadduu midkood xarfu cilaha ka ka horeeya hadduu fadxo sito ama damo sito marka waawljamaacada lagu daro xarakadii unbaa loo daynayaa dacaa xarfu cillo waa alifaka ka horeeya saw cayn ma aha muxuu sitaa dacaa caynku muxuu sitaa markaad waawljamaaca ku darayso fadxaha ku dar oo maxay dheh dacow hadda dacuuha odhan haddaad caynka godoo dacuu tidhaa amar buu kaa noqonaya dacuuha iskaga taga qabyaaladda fa inahaa muntina way uraysaaya buu nebigu lahaa sala allahu calayhi wasalam dacuu waa amar dacow weeyi kolkaa way beriyeen maadigu waa dacow fadxadii baa loo daayey hadduu dambe sito sida saruwa oo kale saruwa saruwa ama nahuwa saruwa sharaf buu yeeshay xarfu cilaaka ka horeeya waa xarafkee saruwa markaan leeyahay ra'da ra'du se u dambe ma sidato markaan waawiljamaaco ku daro damaha unbaa loo dayni oo maxaan odhanayaa saruwa saru baan odhan saru haddaba hadduu xarfu cilaha ka ka horeeya kasre sito kasre hadduu sito xilliga waawiljamaacada waa la damini radiya maxaan odhan radiya ya-da ka ka radiya ya-da yaa ka horeeya daad daadkaa waan damini markaan waawaljamaaco meesha keenayo maxaan odhanaya radiya maxaan odhan aayaddii qur-aanka ahayd maxay ahayd radia allaahu canhum waraduu canhu raduu kolka kaasaa la daminaya intaasu inoo sheego halkaa saddexda bayd ku sheegaya waawu damiiri wowga waawu damiirkii intatasil hadday la xidhiidhsato bificlin ficil hadday la xidhiidhsato ficilka oo muctali laamin muctalu laam oo fiihi waxa ku sugan tafsiilun tafsiil iyo kala qaadqaadid qubila la aqbalay waa la kala dhigdhigayaa buu ku yidhi fa in haduu yahay maa ka qablahaa xarfu cillaha ka horeeya qad futixa mid la fadxiyey xarfu cillaha ka ka horeeya hadduu fadxa sito sida dacaa ow amase dumma mid la demiyey hadduu damo fabqahi ku baaqi yeel buu ku leeyahay fabqahi ku baaqi yeel faabqihi halkaa faabqihi baynu odhanaynaa faabqihi ku baaqi yeel kamaa qad wadixa sidaa la caddeeyey fadxihii iyo damihii waad u dayni faabqihi ayaynu ugu dhawaaqi haddii adaa anikaygu wasli buu ka dhigayoo fabqihi buu yidhi fabqihidu waa khaladoo fabqihi af carabiga kuma jirto qaafkaasaa la kor dhabaa fabqahu baa la yidhaha fabqahu fabqa qaafka waa la fadxiya xilliga hamsahani wasli noqdo laakiin haddii hamsaha la kasrinayo hamsaha qaci laga dhigaa haddii qaafka la kasrinayo hamsaha qaci laga dhigaa faabqihi faabqihi ku baaqi yeel kamaa qad wadixa sida la caddeeyey war sida la caddeeyey ku daa wadmumhu dami waa xarfu cilaaka ka horeeya xatman waajib ahaan u dami in yakun hadduu yahay daa kasrin kasra ku midu saaxiiba hadduu kasrisnaan jiray waa radiya daadkaasi xarfu ciluu ka horeeya una kasrisnaa iska dami dee ka qowlinaa oo kaleba weeye qowlkeenna raduu waxay ku raalli noqdeen bikulli yusrin wax kastoo fudud ku raalli noqdeen ku qanceen raduu bikulli yusrin wax kastoo fudud bay ku qanceen raduu daadkaa waa la damiyey ilan xarfu ciluu ka horreeyey kasrana wuu sitayey wa amrun amar weeyaan ka kale amrun waa amarkii wa yucrafu waxaa lagu garanayaa amarka bidalaalatihi tusin baa lagu garanayaa uu tusiyo cala dalabi dalabka uu tusiyo maca qabuulihi isagoo aqbalaya yaa almukhaadabati ya-da yaaulmukhaadabada la yidhaha isagoo aqbalaya amarkii haddaba calaamadiisii baan doonaynaa inaan ogaano calaamadda amarku waa maxay maxaa lagu garanayaa waxaa lagu garanayaa dalaalatuhu calaa dalab waa inuu horta dalabku tuso dalabkaasina waa wadcan bisiiqatihi inuu dejintii hore ee carbeed iyo siiqadiisa rasmiga ah inuu dalab kugu tusayo ayaa lagama maarmaana siiqadiisa rasmiga ah waa inuu dalab kugu tusayo wayucrafu waxaa lagu garan bidalaalatihi tusintiisa ayaa lagu garan cala dalabi dalab uu ku tusayo maca qabuulihi isagoo aqbalaya yaa almukhaadabati ya-da yaa ulmukhaadabada la yidhaha isagoo aqbalaya yaa-u muanasati lmukhaadabana ha aqbalo dalabna hayna tuso haddaba culima amarku markuu labadaa isla helo unbuu amar noqonaya hadduu ka warrama dalab qurayna tusuu ya-da aqbali waayo waa ismu ficil amar sida sah oo kale sah sah macnaheedu waa aamus dalab wuu tusaya laakiin ya-dii yarayd ma aqbalayo oo la odhan maayo sahii ma jirto hadduu ya-da un aqbalo oo dalab uu ku tusi waayana sidoo kale isna la odhan maayo amar sida taquuliin oo kale taquuliina ama tajlisiina yaa umaanasati lmukhaadabu wataa laakiin ha wato ya-daase kuma tusayo wax dalaba waa inuu murakab yaho labadaa calaamada uu isla wada keeno wa yucrafu waxaa lagu garan ficilka maadi ficilka amar baan doonayaa wa yucrafu waxaa lagu garan bidalaalatihi tusinta ayaa lagu garan cala dalabi dalabka uu ina tusayo wa qabuulihi iyo aqbalka yaa almukhaadabati uu aqbalayo halkaa kitaabka igu maca qabuulihi buu yidhi sheekha nuskhadiisu maca qabuulihi bay ahayd maca qabuulihi macadaa yar waa lagu haystaa macadaa yar waa lagu haystaayo macadu waxay kala dhex dhacdaa taabica iyo matbuuca inta badanna waxay gashaa matbuuca laba shay oo israacaya halkan ma jiraanba qabuulkani ma dalaaladu ka dambeeyaa mar laba shay oo kala dambeeyay macadu gashaa eeg waxaad odhanaysaa jaaa alamiiru maca jeyshihi markuu amiirku hor socdo ma la socotaa hadda ama jaaa aljeyshu maca amiirihi eegada jaaa aljeyshu maca amiirihi marka amiirku uu hor socdo ciidankuna uu daba socdo ayaa macada la isticmaalaa waa laba shay oo macadu waxay isticmaashaa dee sidaan ognahay sidaa kale ah oo kala horeeyo dhexdha ay noqonayso halkanna dalaalada iyo qabuulku ma kala horeeyaan dalaalada horeyso qabuulkaa dambeeyo odhan maysid sidaa darteed wow waa sheekha halkan wanaagsanaa inuu isticmaalo wayucrafu waxaa lagu garanayaa amarka bidalaalatihi tusinta calaa dalabi dalab uu tusinayo maca qabuulihi aqbalkiisa miciisa wa qabuulihi iyo aqbalkiisa yaa almukhaadabati ya-da yaa ulmukhaadabada la yidhaha uu aqbalo xukun ahaan ka warama ficilka amarta maxaan ku binayn jirnay imisaynu amarka culima ku binayn jirnay bal sawirta ficilka amar afar baynu ku binayn jirnay waa sax afartaasi maxay kala ahaayeen kow maxaan ku binayn jirnay sukuun waan ku binayn jirnay laba maxaan ku binayn jirnay fatxana waan ku binayn jirnay saddex maxaan ku binayn jirnay xadfu xarfulcillana waan ku binayn jirnay afar maxaynu ku binayn jirnay xadfu nuunna waan ku binayn jirnay afartaasaa amarka xukunkiisu ayuu ahaa saynu soo dhiganay afar calaamadood baa lagu binayn jiray bal hadaba aynu eegno wa binaa'uhu amarka binayntiisu cala sukuuni sukuun bay ku sugnaatay sukuun baa lagu binayn shuruudihiisii waxaa dib ugu noqon ruuxulicraabka kadrib oo kaleba weeyi garaacniyahow kadrib war garaacoo kaleba weeyi edrib war garaac ila almuctalla muctalka mooyaane ila almuctalla muctalka mooyaane muctalka ma garanaysaa isaga sukuun lagu binayn maayo fa calaa xadfi aakhirihi aakhirkiisa xadaf la xadfo ayaa muctalka lagu binayni laakiin hadda muctal la sukuuniyaa wuu jiraaye ma og tahay muctalulaakhirka hadduu nuunu niswa ku biiro sukuun baa lagu bineeyaa isagoo amara muctalulaakhirka hadduu hee nuununiswa ku biiro sukun baa lagu bineeya sheekhu kolka qaaciidadaa intaa yar inuu ka soo reebay ahayd ila almuctalla muctalka mooyaane muctalka lama reebo ayay ka dhigan tahay haddii nuununiswo uu sito waa la reebaa fa calaa xadfi aakhirihi aakhirkiisaoo la xadfo ayaa muctalka lagu binayni markuu bilaa nuununiswo yahay kakhzu oo kaleba weeye warduul ukhzu warduul xadfu xarfulcilaa lagu bineeyey xarfu cillahaa la xadfayna ma wowbaa ma yabaa ma alifbaa waa maxay wow weeyi waksho oo kaleba weeyi warbaq waksha warbaq maxaa lagu bineeyey iksha markaynu soo qaadanno xadfu xarfulcila lagu bineeyey wahiya alif warmi oo kaleba weeyi warmi wertoogo warmi wertoogo maxaa lagu bineeyey warmi markaynu isticmaalayno xadfu xarfulcila wahiya alyaa wanaxwa quuma quuma mooyaane ilaa almuctalkii bay ku cadfan tahay wanaxwa quuma wailaa naxwa quuma quuma iyo waxa lamidka a ah mooyaane waquumuu iyo waxa lamidka a ah mooyaane waquumii iyo waxa lamidka a ah mooyaane waa amhilatu lkhamsiyi oo facalaa xadfi nuun xadfu nuun baa lagu binaynayaa iyagana xadfu nuun sheekhu mid buu ka aamusayo bal sheega hadda kuu ka aamusay waa maxay ya fatxihii buu ka aamusay calaamadaa fatxaha in lagu bineeyo sheekheenu wuu ka aamusay ogow waa midaynu dhiganaye masaa'ilka mukhtalafkaa ah, inay amar yihiin iyo inayna amar ahayn laysku haysto ayuu halkan haddana keenayaa wa minhu amarka waxaa ka tirsan haluma ficilka halumaa ayaa amarka ka tirsan haluma ficil amar weeyaan haluma laba macnay af carabiga ku timaada haluma kaalay iyo haluma keen mayna kala duwanayn ya haluma kaalay iyo haluma keen labadaa macnay qur'aanka labadaba way ku jirtaa haluma iyo halum kaalay iyo hee iyo keen ee kaalay markaan kule adaan ku rabaa keen markaan kule adiga kuma rabee shaygaad keenaysaan rabaa waa inaad kaalay iyo keen qur'aanka labada e, labada macnoba waan ka ama aayadaha labadaa macnoba iyagoo ugu jiraynu arki doonaa waayo sharaxaaba laga yaabaa inuu soo qaato ama wax ka inuu inoo keeno oo laba aayadood waalqaa'iliina liikhwaanihim halumma ilayna halumma ilayna waa maxay macnaheegu ma noo keenaba mise waa noo kaalaya haluma ilayna maxaa lagu macneeya waa kaalaya aayad kale ayaa jirto ilaahay uu yidhi qul haluma shuhadaa'akum haluma shuhadaa'akum waa maxay macnaheegu haluma shuhadaa'akum waa maxay ma kaalayaba mise waa markhaatiyadiina keena halumma shuhadaa'akum waa keena toorana kaalaya bay ahayd tanina keena ayay ahayd wa minhu ficilka amar waxaa ka tirsan halume ficilka halumaa ayaa ka tirsan fii luqati tamiimin luqadda ree tamiim ree tamiim luqadooda ficlu amar weeyaana la soco xijaaziyiintana ismu ficil amar weeyi waxay ku kala duwan yihiin halumadan ayay qolo bedbedelaan oo ninka haluma bay odhan gabadhana halumii bay odhan halumi labada raggaa halumaa bay odhan ragga faraha badan halumuu bay odhan eegade halumu kolka waa ficlu amar de ree tamiim baa sidaa u galay halka mataqaanaa xijaaziyiintu ay leeyihiin hadday nin la hadlayaan hadday gabadh la hadlayaan hadday laba la hadlayaan hadday jamac la hadlayaan halumma uun haluma qur-aanku yuu ku soo arooray maree tamiim luqadooda mise xijaaziyiinta luqadooda xijaaziyiinta luqadoodu qur-aanku ku soo arooray wa minhu waxaa ka tirsan ficlu amarka halumma ereyga halumaa ayaa ka tirsan fii luqati tamiimin luqada ree tamiim wahaati ficilka haati ah ayaa ficlu amarka ka tirsan haati wa tacaala iyo ficilka tacaalaah fil asaxi qowlka sixada badan haati iyo tacaala labadaa ficil iyaguna waa amar waana laysku haystaaye waa qowlka muctamadka ah haati oo keen ah iyo tacaala oo kaalay ah iyaguna saasay noqonayaan halkaana culima waxaynu kaga baxnay ficilkii amar inta dhinaceen amarkaa ka eegnay ma arkaysiin hadda kow sheekhu ma til ma tilmaamin amarka eh calaamadiisii buu sheegay laba axkaamtiisii buu sheegay saddex masaa'ilka laysku khilaafsan yahay buu sheegay imise mas'alaa laysku khilaafsan yahay inay amar yihiin iyo inayna amar ahayn saddex baa laysku khilaafsan yahay waa saddexdee halume iyo haati iyo tacaala mudaaricii baan haddaba uga gudbaynaa ilay ficilku saddex buu ahaayee wa mudaaricun mudaaric weeyi ka saddexaadna wa mudaaricun waa ficil mudaaric mudaaricu daaraca buu ka yimid kolka mudaaric shabahe ayuu noqonayaa haddii la macneeyo ereyga mudaarici waa shabahe qolana waxay idhaahdeen mey waa nuuge nuuge naas buu nuugey ama waxbuu shabahay ama naas buu nuugey qolada le waa shabahe waxay leeyihiin ismigii buu shabahay oo ficilka mudaaric layn waa la icraabayo oo waa mucrab labada nuunood markuu ka maran yahay sababta loo icraabay marka laga warbixinayana maxaa lo odhan jiray waa limushaabahatihi alisma ismi buu shabahay baynu odhan jirnay wa mudaaricun ficil mudaaric weeye wa yucrafu waxaa lagu garanayaa ficilka mudaaric bilam kelmadda lam abaa lagu garan calaamad buu u baahan yahay ficilka mudaaric lam baa haddaba calaamadu a lam haddaad aragto ereyga lam ihi meelay ku jirto waxaad ogaataa ama se aad yaqiinisaa inuu maxa yahay inuu mudaaric yahay wa yucrafu waxaa lagu garan bilam baa lagu garan lam kow waa calaamad uu leeyahay waftitaaxuhu ku furfurashadiisana waa lagu garan bixarfin xaraf lagu furfurto oo min na'aytu min xuruufi na'aytu na'aytu xuruufteeda ka tirsan na'aytu waan fogaaday talow maxaad ka fogaatay na'aytu waan fogaaday jahligii baan ka fogaaday wey kol haddaan halkaa marayo ajruumiguna anaytu buu waan dhowaaday kol haddaan ajruumigii imid cilmigii baan u soo dhowaaday kanina wuxuu idhi na'aytu waan fogaaday kol haddaan halkaa marayo hadda jahli waanu kala tagnay markii horena cilmigaa loo dhowaanayey haddana jahligii baa laga fogaanaya na'aytu na'aytu haddaba xuruufteedaa afarta ah mid kamida ayaa mudaarica lagu bilaabaa nuunka waa suurtagal in lagu bilaabo oo waxaynu odhanaynaa na'aytu markaan doonayo maxay nackulu baynu odhan hamsahana waa lagu bilaabaa oo waxaynu odhanaynaa hamsaha markaan doonaynana maxay adribu ama ajlisu baynu odhan ya-dana waa lagu bilaabaa oo waxaynu odhanaynaa yajlisu baynu odhan ta'dana waa lagu bilaabaa oo tajlisu baynu odhan wa mudaaricun ficil mudaaric weeyi wa yucrafu waxaa lagu garanayaa ficilka mudaaric bilam kelmadda lam abaa lagu garan waftitaaxuhu ku furfurashadiisaa lagu garan bixarfin xaraf lagu furfurto oo min na-aytu xuruufta na-aytu ka tirsan naxwu naquumu waanu kacaynaa wa aquumu anaa kacaya wa yaquumu kii maqnaabaa kacaya wa taquumu adaa kacaya wa yudamu waa la damiyaa awaluhu xuruufu anaytuda awalkooga ama mudaarica awalkiisa mudaaricuu damiirku u noqonaya wayudamu waa la daminayaa awaluhu mudaarica awalkiisa waa la damin awalka mudaaricu waa afartii xaraf waa la godi in kaana haddii uu yahay maadiihi maadigiisu rubaaciyan rubaaci hadduu yahay ficilka maadi hadduu afar xaraf noqdo hal la godo baa la leeyahay xarafka koobaad ee mudaarica ka yudaxriju wuu rogrogayaa oo kaleba way yudaxriju maadigaa afar xaraf godo haddaba ya-baa lagu mudaaricaystay yudaxriju haddaan nuun ku mudaaricayno maxaynu odhan yudaxriju haddaan nuun ku mudaaricayno maxaynu odhan nudaxriju waanu rogrogaynaa haddaan taa ku mudaaricayno maxaynu odhan tudaxriju waad rogrogaysaa haddaan hamse ku mudaaricayno maxaynu odhan udaxriju anaa rogrogaya rubaacigaa mujarad baa loo yaqaanaa wa yukrimu wuu sharfinayaa oo kale weeye yukrimu ereyga yukrimu ana waxaa la leeyahay waa rubaaci laakiin masiid a ah. ficilkiisa maadibaa akrama ahaa akrama adii baa la xadfay hamsii baa la xadfay yukrimu yukrimu asalkeedu wuxuu ama xasuusan tahay yuakrimu buu ahaa yuakrimu yuakrimu maadaama yuakrimu uu ahaa xilliga hamsaha lagu bilaabanayo laba hamse inay kulmaan baa la diiday ukrimu markaad leedahay uakrimu buu ahaa uakrimu adaa dambe ayaa la yidhi ha la iska jaro rubaaciga waa la daminayaa xarafka koobaad haddaa waynu ku dhigannay kitaabteenno dhan camridigu muxuu lahaa وحيث كانت في رباعي تضم وفتحها فيما سواه ملتزم ويفتح ولا فتح ويفتح ولا فتح في غيره رباعي غير كينا حروفانيت دو ولا فتحين اياه rubaaciga waxaan ahaynna fatxun baan u ognahay waa maxay rubaaciga waxaan ahayn waa hulaasigii oo dhan waa la farxin daraba iyo wixii la midka ahaa khumaasigii oo dhanna waa la farxin indalaqa iyo wixii la midka ahaa sudaasigii oo dhanna waa la fadxin sida istakraj iyo wixii la midka ahaa wa yuftaxu waa la fadxin fii gayrihi rubaaciga gayrkii dhexdiisana waa la fadxinayaa xurufu anaytu ka yadribu oo kaleba weeye anaa garaacaya hulaasi bay tusaale u tahay wa yajtamicu oo kaleba weeye waa wuu la kulmayaa ka yadribu wuu garaacayaa baan doonaya yadribu wuu garaacayaa ama nadribu waan garaacaynaa ama tadribu waad garaacaysaa ama adribu waan garaacayaa wayajtamicu wuu la kulmayaa khumaasigii bay tusaale u tahay wayastakhriju wuu la soo baxayaa sudaasigii bay tusaale u tahay haddaba xagga hore mudaarica waxa lagaga bilaabanayuu inoo sheegaye xagga dambe talow mudaarica see la xarakeeyaa wayusakanu waa la reebi aakhiruhu mudaarica aakhirkiisa waa la reebi sukuunkaasi waa sukuunulbine maca nuuni niswati nuunu niswaha maceega markuu yahay hadduu ficilka mudaaric nuunu niswo wato ha la reebo buu ku yidhi sheekhu wa yusakanu waa la reebi aakhiruhu mudaarica aakhirkiisa maca nuuni niswati nuunu niswo maceega markuu yahay naxw yatarabasna oo kaleba wey yatarabasna way koranayaan dumarkii ama way suganayaan ba'da ayaa la eegaya ba'da way reeban tahay wa an yacfuuna oo kaleba wey ilaa an yacfuuna inay cafiyaan dumarku mooyaane aayaddaa qur'aanka ee suuratulbaqara ku jirta iska ilaaliya aayaddaa dad badan oo tafsiirka akhriyaa waxay moodeen in rag laga hadlayay moodeen oo waawiljamaacunbay moodeen wowga nuunka ka horreeya wowgani waawiljamaaca ma aha ficilkanay amhilatulkhamse moodeen amhilatulkhamse ficilku ma aha nuunkani waa nuunu niswa wowganina waa wowgii ficilku uu ku buki jiray yadcuu markuu yahay unbaa nuunu niswo lagu daray haddaba haddii amhilatulkhamse laga dhigayana sidan oo kale unbuu dhawaaqu noqon lahaa laakiin markay an meesha joogto antaasi ayaa nuunka la xadfi lahaa ilain ereyga an ihi ficilka afcaalu khamsaha markay gasho way nasbisaayo xadfu nuun baana lagu nasbiyaa wailaa an yacfuuna oo kaleba weeye waa la reebay aakhirka ficilka nuunka kaka horeeyaa la reebay oo waa kii an yacfuunada ka reebani waa wowda wowdaa reeban wayuftaxu mudaarica waa la fadxin maca nuuni tawkiidi nuunu tawkiid maceega nuunu tawkiid maceega markay tahaa la fadxinaya nuunu tawkiidka almubaashirati mubaashirada ah ee la baashiraysa ee tooska ula baashiraysa nuunu tawkiid mubaashiro ah ha la fadxiyo ayaa la odhanayaa xilligeegana maca nuuni tawkiid almubaashira waa nuunu tawkiid mubaashiro ah haddaba nuunu tawkiidku hadday mubaashiro tahay oo ficilka xarafka ugu dambeeya ay ku xigto ha la fadxiyo weeyaan xarafkaa ficilka ugu dambeeya haddayna mubaashiro ahayn oo nuunu tawkiidka iyo ficilka aakhirkiisa la kala dhex galo ficilku mebni noqon maayo waa mucrab lafdan lafdigay kala baashiraysaa toos bay ugu xigtaa wa taqdiiran taqdiirtana way kala baashiraysaa wax qadaranoo u kala dhexeeyaa ma jiro layumbadanna oo kaleba weeyi waa la tuuri oo la tuuri oo la tuuri layumbadanna nuunu tawkiidka iyo daalku way isku xigaan ha la fadxiyo haddaba wayucrabu mudaarica waa la icraabayaa fii maa cadaa daalika intaa wixii ka soo hadhay intaa aynu sheegnay waxa ka soo hadhayna mudaarica hala icraabaynu odhan naxw yaquumu zaydun zayd wuu kacayaa oo kaleba weeye yaquumu wuu icraaban yahay nuunu tawkiidba meesha ma taal walaa tatabicaani oo kaleba weeye nuunu tawkiid wuu joogaaye ficilka caynkaa ugu dambeeya caynka iyo nuunu tawkiidka alif baa kala dhex galay muuqda latublawunna oo kaleba weeye waa la icraabayaa oo wuu icraaban yahay nuunu tawkiid wuu joogaaye ficilkii iyo nuunu tawkiidkii waawuljamaacadaa kala dhex gashay fa imaa tarayinna oo kaleba weeye nuunu tawkiid wuu joogaaye ficilka aakhirkiisa iyo nuunka ya-da oo faacilaa kala dhex gashay walaa yasudunnaka oo kaleba weeye yasudunnaka waa mucrab nuunu tawkiid wuu joogaaye nuunka iyo daalka taqdiirta wow baa udhaxeeya wow qadaran oo faacilo ayaa jira sagaa sideed qodob baynu marnay ruuxulicraabka oo faacilka la jaro soayn kama ahayn waawul jamaacadana kamid ahayd marka nuunu u uu raaco waxaynu halkaa arkaynaa sheekhu siduu usoo dhigay lamaa faraqtu markaan ka faaruqay bal hadda sharaxa yareeg isagu hawl badan uma baahnee lamaa faraqtu markaan ka faaruqay min dikri calaamaati اlismi ismiga calaamadihiisa inaan xuso wa bayaani inqisaamihi qeybqaybsankiisa inaan caddeeyo ilaa mucrabin mucrab uu u qaybsamay iyo wa mebniyin mebni wa bayaani inqisaami lmebniyi iyo labineeyaha qeybqaybsankiisa inaan caddeeyo oo minhu ismiga ka tirsan ilaa maksuurin maksuuran u qaybiyo mid la kasriyey wa maftuuxin iyo mid la kordhigay wa madmuumin iyo mid la goday wa mawquufin iyo mid la reebay mawquufin waa mid la reebay waa sukoonkii sharactu waxaan gudagalay fii dikri lficli ficilka inaan xuso fadakartu waxaan sheegay annahu ficilkii yanqasimu inuu qaybsamayo ilaa alaaثati aqsaamin saddex qaybood inuu qaybsami maadin waa maadi mid tegey wa mudaaricin waa mid mudaaricoo jooga ama soo socda wa amrin waa mid amara wa waxaan u sheegay likulli waaxidin mid kaste oo minhaa ficilka ka tirsan calaamatahu calaamadiisii addaalata calayhi ku tusinaysay <coughs> ereygaa addaalata calayhi waa laga maarmi lahaa muxuuna yidhi calaamatahu ficilka calaamadiisii baan sheegay calaamaddu waa maxay calaamad calaamad waa maxay sideedaba waa shayganay kutusaysaan saw ma aha addaalata calayhi waa laga maarmaya addaalata calayhi markaa ah. addaalata calayhi waa calaamadii uun dee ereygana soo laba noqdo addaalata calayhi waa laga maarmaya wadakartu waxaan sheegay likulli waaxidin mid kaste oo minhaa ficilada ka tirsan calaamatahu asdaantiisii adaalata tusinaysay calayhi isaga ku tusinaysay wa xukmahu iyo xukunkiisii ahaabita sugnaa lahu isaga u sugnaa oo min binaa'in bine iyo wa icraabin icraaba ahaabitna waa lamidun alficlu lmaadi ficilkii maadi wa bada'tu waxaan ku bilaabay min daalika kaa xaggiisa bilmaadi maadigii baan ku bilaabay fadakartu waxaan sheegay anna calaamatahu calaamadda maadigu an yaqbalo inuu aqbalo weeyi taaa ta'niis asaakina taada taau ta'niiska ee reeban ka qaama waqacadda oo kaleba weeyi taquulu waxaad odhani qaamat waqacadad wa anna xukmahu xukunkiisu fil asli asal ahaan albinaau waa in lagu bineeyo cala alfatxi fatxo kamaa masalnaa sidaan soo tisaalan soo tusaalaynay waqad yakhruju canhu wuu ka baxayaa sidaa wuu ka baxayaa fatxaha ila dami damuna u bixi wadaalika kaasi ida tasalad bihi markay la xidhiidhsato weeyi waawuljamaacati waawuljamaaco ka qowlika oo kaleba weeyaan qaamuu way kaceen wa qacduu way fadhiisteen ow ila sukuuni sukuun ayuu u bixi wadaalika kaasina ida tasala bihi waa markuu la xidhiidhsado addamiiru damiirka almarfuucu la rafciyo almutaxariku ee xarakaysan ka qowlika oo kaleba weeye qumtu waan istaagay wa qacadtu waan fadhiistay wa qumnaa waanu istaagnay waqacadna waanu fadhiisanay waniswatu dumarkii ka qawlika iyo waniswa waniswa nuunu niswo markuu la xidhiidhsado ka qawlika oo kaleba weeyi qumna way kaceen dumarkii waqacadna wayna fadhiisteen watalakhasa waxaa soo khulaasoobay min daalika arrinkaa waxaa ka soo khulaasoobay anna lahu maadiga waxaa u sugnaaday alaaa xaalaatin saddex xaaladood oo xagga binaha ah addamo waa damo iyo walfadxa fadxo iyo wasukuuna sukuun waqad bayantu daalika arrinkaa waan kuu caddeeyey walamaa kaana markuu noqday min alafcaali ficilada almaadiyati maadiga ah makhtulifa mid laysku khilaafay fii ficliyatihi ficilnimadiisa nasastu calayhi waaban caddeeyeyba wanabahtu waxaanan kugu baraarujiyey calaa ana alasaxa qowlka sixada badani ficliyatahu ficilnimada inuu yahay wa huwa arbacu kelimaatin waa afar kelmadood nicmo weeyaan wa bi'se weeyaan wa casaa weeyaan wa layse weeye fa amaa nicmo wa bi'se bi'sa فذهب الفراء شيخي فر وحو كتغي وجماعة إيا قروب من الكوفيين كوفيين تكترساني إلى أنهما إياه اسمان لما اسمين يهين واستدلوا وحي أدليشدين على ذلك أرنكا بدخول حرف الجر حرف جار قليديس عليهما دوشودا أوغلي في قول بعضهم قور كود هذا الكوغا وقد بشر وحا لوغو بشاريي ببنت إنان باكو دلتي باليني إسلانتي سيو فولنا وكمقنا وحري والله بانكو دارتيه maa hiya maaha inantu binicmal waladu ilmo wanaagsan uu sii cileeyeeyoo wuxuu yidhi nasruhaa bukaa hiilinteedu waa oohin wa biruhaa sariqa waxtarkeeguna waa tuuganimo igadaa buu yidhi inan markaa ah. halkaasuu la maray waa jaahiliyiintu siday wax u qiimeynayeen haddaba binicmal walad nicmadii oo ba' lagu daray baynu haynaa wa qowlil aakharka kale qowlkiisa waqad saara isagoo ku socda ilaa maxbuubatihi inanuu jeclaa calaa ximaarin dameer buu fuushan yahay badii'i sayri socodkiisu uu gaaban yahay wuxuuna yidhi nicmo sayru alla socodku wanaagsana calaa bi'sa alcayr dameer xun dushiisa aan saaran ahay waa biisadiioo calaa lagu daray halkaasay deliishadeen wa amaa layse laysa fadahaba alfarisiyu sheekha farisi wuxuu ku tegey fi lxalabiyaat kitaabkiisa xalabiyaadka ilaa annahaa iyadu xarfu nafyin inay xarfu nafyi tahay oo bimansilati maa maa darajadeedaoo kale taalla maada annaafiyati naafiyada ah watabicahu waxa ku raacay calaa daalika arrinkaa abubakr binu shuqayr baa raacay wa amaa casaa kelmadda casaa'a fadahaba alkuufiyuuna waxay ku tegeen ilaa annahaa iyadu xarfu terajin inay tahay xarfu teraji oo bimansilati lacalla lacallo derajadeeda taalla wa tabicahum calaa daalika arrinkaa waxa ku raacay wa tabicahum waxa raacay calaa daalika arrinkaa ku raacay ibnu sarraaj baa raacay wasaxiixu qowlka saxdiihina waxaa weeye anna alarbacata afartuba afcaalun ficillo weeyaan waa bidaliili itisaali taa'i ta'niif taa-u ta'niifka la xidhiidhsigiisaa daliil u ah asaakinati ee reeban bihinna kuwan ay la xidhiidhsanayaan ka qowlihi calayhi salaatu wasalaam nebiga qowlkiisa oo kaleba weeye man tawada'a ninka weysaysta yowma aljumuca maalinta jumcada fa bihaa fa ruksadii ayuu qaatay wa nicmati ruksa alla ruksaduna wanaagsana nicmad waman iqtasala ninka maydha falguslu afdalu maydhiga ayaa u qiimo badan walmacnaa macnuhu waxa weeyi man tawada'a yowma aljumuca jumcaha ninka weysaysi ku gaabsada een maydhanine maydhiga ka taga fa biruksati ruksihii buu akhada qaatay wa nicmati ruksatu wa nicmat wanaagsanaa alruksatu ruksadu alwuduu'u weysaysigaa la ammaanayaaye xamaalatulxadab xaabada tii aadka u xambaaraysay baan caayayaaye xamaalatulxadab waxa weeyi gabadha xamaalatulxadab nebi maxamed bay aad u necbay wax alla waxay ku samaysay markay garan weyday ayaa intay aado buurta iyo kaynta ayay qodax soo ururin jirtay iyo xaabo markaasaa dariiqu halku rasuulku dariiquu marayo ayay ku daadin jirtay si ay rasuulka u muddo markaasaa xamaalatulxadab la yidhi bi'sad xumaa almar'atu gabadhi alla gabadh dhani xumaa xamaalatulxadab baan caayaya taxaabada aadka u xambaaraysay dumar oo dhan marka la leeyahay waa jinsiya oo dumarka waxa loo dhaliilayaa gabadhaa darteed kolka gabadhan uunbaa loo jeedaayo laba jeer la caayaya marna waa xamaalatulxadab marna waa almar'a bay ku jirtaa walaysad maaha hindun hindi muflixatan mid liibaanaysa hindi liibaani mayso hadda way islaamtay laakiin hadda imika hindo kala looga jeedaa hindi waxa weeye xamse markii la dilay xamse markii la dilay intay kala dilaacisay ayay beerkiisii la soo baxday ay cuntay dhegihiisiibay dildilaacisay ay deldaloolisay marka markii dambe way islaamtay laakiin kol hadday islaamtay oran mayna liibaani mayso waynu ka aamusana alaa waina alislaam maxuu xadiidkii muxuu ahaa layajubu maa qabla islaamnimadu waxa ka horreeya dhan wuu tirtiraa walaysad ma aha hindun hindi muflixatan mid liibaanaysa wacasad waay sigays waxay u dhowdahay hindun inanta hindiihi an tazuurana inayna soo booqato laysa taa utaaniis baa ku jirta ficilnimay sheegaysaa casadna taa utaaniis baa ku jirta ficilnimay sheegaysaa wa amaa maaka istadalla bihi ay deliishadeen alkuufiyuuna kay deliishadeen kuufiyiintu kay deliishadeen fa mu'awalun waxaa lagu awili calaa xadfi lmawsuufi mawsuuf baa xadfan wa sifatihi iyo sifadiisii wa iqaamati macmuuli sifa sifada kii macmuulka u ahaa ayaa la joojiyey maqaamaha meesheedii wataqdiiruna waxa weeye maa hiya ma aha inantu biwaladin ilma ma aha ilmaha oo maquulin la yidhaa fiihi dhexdiisa nicma wanaagsana alwaladu ilmuhu wa nicma wanaagsana asayru socod calaa cayrin kaygu calaa ciirin buu le ciir ma aha ciirku waxa wey waa safarka cayrna waa dameerka wa nicma wanaagsana asayru socodku wanaagsana calaa cayrin dameer lagu dul socdo dameerka oo maquulin fiihi la odhanayo bi'sa xuma alcayru dameerku faxarfuljari xarfuljarku fi lxaqiiqati dhab ahaan inamaa dakhala wuxuu galay cala smin ismi buu galay ismiga oo maxduufin la xadfayo kamaa bayanna sida aan caddaynay wa kamaa qaala alaakharu ninka kale siduu gabayga ku tilmaamay nin gabaya a ah gabay tiriyo wuxuu yidhi wallaahi maa laylii binaama saaxibu walaa mukhaalidu layaani jaanibu wallaahi baan ku dhaartaye buu yidhi wallaahi baan ku dhaartaye wuxuu doonayaa inuu yidhaahdo wallaahi baan ku dhaartaye maa laylii habeenka igani ma ahayn binaama saaxibuhu saaxiibkiisii miduu seexday alla habeenku adkaaye buu yidhi habeen ninka nooli uu aya ma ahayn buu yidhi habeenkani wallaahi baan ku dhaartaye maa laylii habeenka igani ma aha binaama miduu seexday saaxiibuhu saaxiibkii haka ka yaabinba saaxiibkii inuu habeenkan seexanayo walaa mukhaalidullayaani mid dabacsanaantiisu ay ku biirayso mid dabacsanaantiisa ay ku biirayso jaanibuhu dhinaciisuna maaha dhinacuna raaxo dhulka ma qabanayo buu yidhi habeenkan waa habeen adag adag waxaa haddaba loo jeedaa wallaahi maa layli bilaylin maquulin fiihi naama saaxibuhu ey bilaylin habeen habeenka oo maquulin la odhanayo fiihi dhexdiisa naama waxa seexday saaxibuhu in sha allahu tacaala halka ayuu inoogu joogi doonaa wallaahu subxaanahu tacaala aclaa waclam su-aalihii maanta way inoo joogayaan insha allah xalqadaha su-aalahoogii waa bedi baynu qaadan doonaa ya xalqadaha dhiman dee inta xalqadaha inoo qoran unbaa su-aalaha qaadanaya inta qoran hadday ardaydai baqeenay xalqadaha rag badan baa joogo xalqadaha hadda ka baqaye